asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin gudbinaysaa darsigii siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab llahuma wslm la nabiyina mxamedi wla lihi قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا عباب السبوي وباب يهي من الشرك شرك يوحى كمده iraadatu linsaani ruuxa oo doona bicamalihi camalkiisa addunyaa adduunyo ku doona macnaha camalkii uu la yimid camal aakhirana ahaa camal adduunye ah oo camal ilaah loogu dhawaado camalkii nooca ahaa ayuu adduunye ku raadinaya oo adduunye inuu ku gaadho ayuu doonaya kaasuu baab u yahay baabka marka baabkii ka horreeyey ee baabu riyaa uu ku magacaabay iyo baabkan waxoogaa waxaad moodaa waa isu egyihiin hayla riyaaga iyo sumcada istusida iyo ismaqashiintu waa ruuxii oo camalkiisii aan ilaahay dartii ula jeedinayn dadku ha ku ammaaneen iyo ha ku qadariyeen daraaddeed u samaynaya marka camalkiisii ilaahay cid aan ahayn uu la doonay ama ku doonay ayuu ahaa baabkii hore laftiisa culimadu marka waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah calaaqada labada baab ka dhexaysa inay tahay baabkani uu ka guda wan yahay kii hore waxa weye min baabi cadfi alcaami cala alkhaas kii hore wuxuu khaas uun ku ahaa markuu ruuxu camalka sameeyo ha lagu maqlo oo ha lagu arko uu sameeyo kani waa ka guda wan yahayo tan waxa uu noqonayaa maqal iyo arag basa kuma doonaye hadduu matalan xoola ku doonayo hadduu maslaxa iyo dana kale ku doonayo hadduu caafimaad ha lagugu siiyo ku doonayo yani waxa wey hadduu sidoo kaleeto ammaan ku doonayo kulli waa dooda gudagelaya marka kanaa ka guda weyn kii horeba uu ka khaasanaa oo qeyb ka mida kan ayuu taqriiban ahaa sidaana waa la odhanaya macnaha waxaa kaloo dhihi kara waaba kala gedisan yihiino kan camalkan halkan lagu samaynayo baabkan uu sameeyey waa camal ilahay dartii loo sameeyey kii horena ilahay dartii looma sameeyo ikhlaaska ka maara kan laakiin ikhlaas baa loo sameeyey ilahay dartii waa loo sameeyey laakin ilahay maxaa lagaga doonaya ma adduunya lagaga rabaa mise lagaga rabaa adduunya lagaga doonaya xoola inuu kugu siiyo yani waxa wey caafimaad inuu kugu siiyo inuu maaragtayjab kugu siiyo magac inuu kugu siiyo ilaahay darteeda camalka inuu sameyn laakiin waxaad ilaah kaga doonayso aakhare iyo janno maaha iyo rajadiise adduun baad kaga rabtaa inuu kugu siiyo kii horena wuxuu ahaa ilaahay darteeda looma sameyna camalkaba ilaahay keyrkii baa loo sameeyey macnaha oo riyaa iyo sumca ah sidaana waa loo kala duwaaya laba baab oo kala gedisa ayaa laga dhigaa macnaha min ashirki shirkiga ayaa waxaa ka mid ah iraadat linsaani ruuxii oo la doona bicamalihi camalkiisa addunya adduunye ku doona iraadat linsaani insaankii oo doona bicamalihi camalkiisii aakharo camalki camal aakharo camal adduunye ma hadduu camalku camal adduunye yahay yani in adduunye lagu raadiyahay oo adduunyadii adduunye lagu raadiyo asbaabtii adduunyada lagu gaari jiray la adeegsado dhib male taas laakiin camalku waa camal aakharo iraadat linsaani insaanka dooritaankiisa bicamal iyo camalkiisa uu ku doono addunya adduunye uu ku doono ayaa shirkiga ka mid ah wa qawli llahi tacaala ilahay odhahdiisa ayuu baabu yahay uu yihi man kana yuriidu alxayaata adunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun man kaana cidii aad yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa dhow nolol adduunye ninka doonaya u shaqaysanaya iyo waziinatahaa adduunye quruxdeed ninkii doonaya nuwafti waanu dhammaystiri ilayhim iyaga kuwaas acmaalahum camalyaalkoodii baanu u dhammaystiri fiiha adduunka dhexdeeda yani camalkay la yimaadeen ajirkiisii iyo abaalgudkiisii adduunkaanu ugu dhammaystiri waayo walxaal baa loo dhammaystiri hum iyagu fiiha adduunka dhexdeeda laa yubkasuuna aan ah, waxba lagaga nusqaaminayn wax laga dhibi ma jiro iyadoo buuxdaa la siina ulaaika kuwaas aladiina kuwa wey laysa lahum ayna usugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar mooye wax kale aakhira uma jirto marka aakhira naarun baa u jirta ila wixii uu la yimid oo dhan adduunka lagu siiyey waxabita waxaa daatay maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduun dhexdii ku sameeyeen wixii camal ay la yimaadeen wanaagsanaa oo dhanna dabayshu raacay wey macnaha wa baatilu waxaa baaba-ay maa kaanu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameey wax alle waxay samayn jireen iyo waxay la yimaadeen iyo khayraadkay shaqaysteen iyo habaa manduur wey waxba uma yaalo aakhare waxu yaala mat aayaddu marka waxay tilmaamaysaa dad adduunya doon ah oo adduunyada qaybaheeda kala gedisan ama magac ha noqdo ama xoolo ha noqdo ama caafimaad ha noqdo acmooshoodii ku doonayaan waxay ku doonayaan yani camal aakharay ku doonayaan macnaha wuxuu ruuxu u tukanayaa ilaahay dartiibuna u tukanaya qalbigiisana waxaa ku jirta ilahay salaadda waxaad kaga doonaysaa marka la yidhaah qalbigiisa waxaa ku jirta ilaahay subxaana watacaala inuu ganacsiga uu ku guuleeyo intaas ku rabaa salaada salaada hadda ilahay darta loo tukan wuxuu la og yahay ilaahay subxaana watacaala hadduu siiyana inuu heli hadduusan siinina inuusan helayn jidka ilaaha lagaga helay iyo dariiqada lagaga helana inay tahay isagoo ikhlaas loo sameeyo isaga keligio loo tukado isaga keliguu marka u tukanaya laakiin ujeeddada tukashada ka dambaysa maata maxaad ku raadinaysaa maca aakharaad ku raadinaysaa iyo ilaahay raalliha kaa noqda iyo cadaab ka badbaadiyo janno ku gal mise waxa way adduunyaad ku doonaysa haddaad adduunya ku doonaysa marka laga hadlay adduunya haddaad ku doonaysa yani wi camalkii waa saalix laakiin ujeedada laga leeyahay baa wuxuu yahay addunya lagu rabaa iyo quruxeeda macana quruxdaasi marka waxa wey ziinatuhaa ziinada quruxdu waxawy yani addunyadu waa waxyaaba bani aadamku ku intifaaco waay ee aayaddii fi suurati ali cimraan ilahi ku sheegay subxana wa zuyina linnaasi xibu shahawaati min annisa haweenkay walbaniin iyo caruurtay waalqanaatiir almuqandara xoolaha faraha badan iyo beeraha iyo yani kuwaas be macnaha gaadiidka la fuulay iyo guryaha la degay iyo dalika mataacu lxayaati dunya addunyada marka quruxdeeda kuwaas way macna marka ninkii kuwaa doonaya oo camalkiisii aakharo uu ilaahay ugu dhawaan lahaa kuwaa ku doonaya adduunye iyo quruxdeed ku doonaya nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha camalkoodii ajirkii ka dhashay iyo waxay ka heli lahaayeen isagoo dhamaystiran baa adduunka lagu siinaya waxbana laga dhimi maayo macnaha waxba laga dulmin maayo waxbana laga nusqaamin maayo waxbana loo dhigi maayo ila wuxuu meesha ma yaalle isagoo buuxa ayaa adduunka lagu siin oo adduunka abaalgudkay ku helayaan muxuu yahay caafimaadkii masalan xoolihii masalan magicii masalan mulkigii iyo jaahii masalan ilan adduunyo yani waxa wey waxaynu ku waay xoogaagii ay la yimaadeen baa adduunka lagu siinaya macnaha haddii adduunka lagu siiyey maxaa hadhay marka aakhara ma waxbaa yaala waxba ma yaalo marka ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar aakhara marka cadaabun baa u horeeya maxaa yeele wax camal saalix oo haba yaraatee u yaalayo ma jiro kulli adduunka loogu soo horumariyey saas wey marka dadka ilaahay uusan khayrka la rabin subxaana watacaala baa inta badan sidaas macnaa wax way ay ku dhacdaa camalkoodii adduunka ay la yimaadeenna kulli waa baaba oo baatil buu noqday ay la mid tahay aayadda qur-aanka wayawma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha falyawma tujzawna cadaab alhuun yani maalinta kuwii gaaloobay ayaa naarta loo soo bandhigaya yani iyagoo lawadaa naarta lasoo duursuubay markaasaa waxaa la odhanaya wanaagiinii iyo wixii aad ku intifaaci lahaydeen ee aakharo camal aakharo aha adduunkaad ku qaadateen adduunkaad kula tagteen noloshii adduun ayaad ku qaadateen saasaa lagu odhanaya halkaasaadna raaxadiisni ku gudateen wax idin yaallo markaan cadaab ilaahay ahayn subxaana wa tacaala ma jira wey marka saas nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi ayaa maalin maalmaha ka mida ah cumar bin baa wuxuu arkay nebigu intuu darin ku seexday baashan gelaha la yidhaahdo jirkiisa ay ka muuqmuuqato macnaha waxa weyaan ruux markuu kusoo habagelaha oo uu ka tooso jirkiisa macnaha waxaa kasoo baxaya ulihii markaasuu yidhi nebi allow aada ba runtii u murgay wuxuu yihi nebi adiguna sidanaa tahay oo noloshaadu waa sidan boqorada reer ruom iyo reer furs oo gaala ana nolosha la arkay bay ku nool yihiin yani aada bay u kala fogyihin markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullahi wasalaamu calayhi cumarow ma shaki baa kugu jira ulaaika qawmun cujilat lahum ayibaatuhum fi lxayaati dunyaa waa dad wanaagoodii kulli adduunka laysugu soo ururiye adduunka lagu siiyey wey wax aakhare ugu laabanna ma jirtu nabigu salawatulli waslamu caleyh laakiin inagu kanu geedibaynu kal habeen dhax wey midan waa laga socdaa meeshii deegaanku uu wax laysugu kaydinaya macna rishataana baynahumaa nina adduunkan intan uu jooga ah dhibku ah waa kii nabigu dhihi jiray salawatulli wasalaamu aleyhi addunyaa sijnu lmumini wa janat lkaafir muminka macnaha waxay xabis bay ku tahay adduunyada intuu joogo macnaha waxay ka xabisaysaa aakhare iyo wax wanaagsan gaalkana waxay u tahay jannay u tahay macna maxaa yeelay adduunka wana wax u dhaam wax u dhaamo uga dambayn doona waa jira macna saas weye man kaana cidii ahaata yuriidu mid doonayo marka meesha uu leeyahay aayadda ay leedahay yani nuwafi ilaykum acmaalan fiiha wahum fiiha laa yubkasuun acmaashoodii iyadoo waxba laga dhimin ayaa adduunka lagu siinayaa oo bedelkeediibaa adduunka lagu siin iyadoo buuxda ma wax alla waxay doonaan baa la siini si alla say waxu rabaan miyaa loo siin maya ilaahi subxaana watacala mashiicadiisay ku xidhantah cidduu doono iyo qadarku doonu bixini ee ma aha yani waay wax alla waxay doonaan adduunka lagu siinayo maaha waa kii ilaahi subxaana watacaala aayad kale ku yidhi man kana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha ma nashaa liman nuriid qadarka la bixinahaye la siinahayana waa maa nasha waa intuu ilahay doono subxana watacaala cidda la siinahayana waa liman nuriidu iyadana waa ciddu aan la doono subxana watacaala wailaa waxaad arkaysaa qaar xataa fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta kasii dhibadan oo adduunka ka rafaad badan baad arkaysa oo gaala wax la siiyada aan adduunka uusan jirin saas way maanaha camal uun uxuun ha banaadaan wax wanaagoo inay leeyihiin laga yaabo macna marka wanaagga gaalada adduunka loogu soo horumarinaya aakharada aysan macnaha waxba uhelin yani qaar badan waxaa jira acmaal wanaagsan sameeya akhlaaq wanaagsan gaar baa ku kaca qaar baa samafal sameeya qaar baa macnaha wax cibaado u eg la yimaada acmaasha ay la imaanayaan si aan aakhare aynan wax ugu helin yaa adduunka lagu siinaya caafimaadka iyo xoolaha iyo saasoo kaleeta mal man kaana ciddii ahaada yuriidu mid doonaya alxayaata addunya nolosha addunya ninkii doonaya oo camalkiisa iyo ictiqaadkiisa iyo dhaqankiisa iyo kulli ku raba wa ziinataha iyo adduunye quruxdeed nuwafi ilayhim waanu u dhammaystiri iyaga acmaalan camalyaalkooda fiiha dhexdeeda walaxaal ayaa loo dhamaystiriyay kufiyaha dhexdeeda laa yubkasuuna aan waxba lagama isqaaminaynin iyo waxba laga dhimaynin oo si buuxda waxooda loo siin waa haddii ilaahay uu doono iyo ciduu la doono sidii aayadda kale macnaha inoo sheegtay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey laysa lahum aysan usugnaanin fi laakhirati aakhira dhexeeda ila annaaru naar mooye wax kale ma leh maxaa yeelay camal naar lagu gala unbaa aakhira u yaalla camalkii janno lagu geli jiray adduunkay ku dhamaysteen hadduu jirayba wa xabita waxaa hoobtay maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduun dhexdii waxay ku sameeyeenna waa daatay yani xabadka waxaa la yidhahdaa geedda marka caleentu ka daadato waxaa laga wadaa waxoodii wuu daatayo waxba meel uma yaalla waa dayacday wa baatilu waxaa baaba-ay maa kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen waxay ahaayeen kuwa sameeyo camal saalixii wanaag ahaa waa u dhammaatay waxba meel uma yaalo ilahi agtiisa waxba ka sugmaayaan subxana wa tacala qataada ayaa aayaddu markuu fasiray baa wuxuu yihi man kaanat idunyaa hamahu wa qalabatahu wa niyatahu jazahu llahu bixasanaatihi fi dunya uma yufdii ila alaakhirati walaysa lahu xasanatu yucطaa biha jazaan yani ninkii murugtiisa iyo codsigiisa iyo dalabkiisa iyo niyadiisa iyo camalkiisa iyo ujeedadiisu ay tahay adduunkulaas ilaahay subxaana wa tacala wuxuu xasanaad la yimid oo dhan adduunkaa lagu abaalmaray markaasuu aakhare tegi isagoon hal xasano ah hal camalo wanaagsan isagoo aysan aakhare u oolin oo lagu abaalmariyo yan macnaha laakiin ruuxa mu'minka ee camalkiisa ilaahay dartiisa la qastay ee janno ku gal cadaabna kaga carar qasadkiisaa ay tahay adduunkana xasanaadkiisii waxbaa looga soo hormarin aakharana iyadoo buuxdaa lagu abaalmarin macnaha saas ahrana iyadoo buuxdaa lagu abaalmarin adduunkan oo dhan baa looga soo hormarin maha macnaa waxa wey adduunkuna waxba laga siinayn saas maha macna ayib xadiid kala jiro nabigu sal lla alay slam uu runtii yani aada u caji badan xadiidku waa xadiid xasan ah waay waxaa warinaya tirmidi ibnu xibbaan iyo xaakim xaakim iyo dahabina xadiidka way tasxiixiyeen sheekh nasir idin albani waa soo kala tasxiixinay xadiidku wuxuu leeyahay allah subxaana watacaala maalinta qiyaamada addoommada kala bixinayo oo u yimaado inuu addoommada kala bixiyo ummad walbana ay yani jilbaha ku fadhido meeshaan kibir iyo qab iyo islaweynan ma yaallo way jilba joogaan ayaa allah subxaana watacaala wuxuu marka odhanaya oo u yeedhaya saddex nin saddex nin baa dadka loogu soo horumarin nin waa nin qur-aanka yaqaanay oo qur-aanka xifdiyey ninna waa nin jihaadka lagu iyo diinta iyo dalka iyo difaaciisa ninna waa nin xoolo badnaa saddexdaa nin baaba loogu soo hormarinay addoomadii mid waxaa la odhanayaa kii qur-aanka akrin jiray baa loo yeedhay waxaa la odhanayaa alam ucallimka maa anzaltu calaa rasuuli waxaan rasuulka ay kusoo dejiyey ee qur-aan ahaa soo kuma barin markaasuu odhanaya bala yaa rab waadi bartay markaasaa ilahi wuxuu ku hadlaya subxana watacaala famada camilta fima famaada camilta bima calimta waxaad baratay maxaad kaga dhaqantay qur-aankii ila qur-aanku maaha keliyata alfaadla xifdiya maaha waa dhaqan akhlaaq iyo mabaadi iyo caqaa waay maxaad kaga dhaqantay markaasaa wuxuu odhanaya kuntu aquumu aanaa alleyli wa aanaa nahaar habeen iyo maalinba waan taagnaa oo qur-aanka ku dhaqankiisaan u taagnaa ilahi subxana wa tacala markaasu ku odhanaya beentaa wey malaaigtiina waxay odhanaysaa beentaa wey rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku leeyahay qur-aanka waad akriday laakiin ujeedadaod ka ahayd maxay ahayd waxaad ula jeeday wey in lagu yidhaahdo hebel qiraa'o fiicana ah. waa qaali tajwiidku aada u yaqaanaa waa nin cod fiican sidaa in lagu yidhaahdo ayaa qur-aanka u akrin jirtay kii labaad baa loo yeedhi oo ninkii xoolaha lahaa markaasa isagana wuxuu ilahay odhanayaa soo adduunyo badan kuma siinin xoolo kuma siinin oo ilaa aadan midna u baahnin gacantaada xoolama gelinin markaasuu odhanaya ilaahu haa markaasaa waxaa odhanaya waxaan ku siiye maxaad ku samaysay marka xoolihi xageedgeisa markaasuu wuxuu odhanaya kuntu asilu raxma wa atasadaq ilaahu qaraabadana waan ku xiriirin jiray waana sadaqaysan jiray ilahi subxana watacala markaasuu ku odhanaya beentaa wey malaaigtiina way umarkaati furi beentaa wayaba iyaguna ku odhanaya waxaad ula jeeday baa la odhanayaa wixii aada bixinaysay in lagu yidhaahdo jawaad hebel ninka la yidhaahdo waa nin deeqsi ah waa nin gacan furan waa ninaan bakayl ahayn bulshada dhexdeeda inaad ammaan kaga hesho ama ujeeddo kaga gaadho iyo ujeedadaadu ahayd kaana halkaasaa lala maray kii jihaadka ku lagu dilay ayaa isagana loo yeegay markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku odhanaya maxaa laguu dilay maxaad ku dhimatay markaasu odhanaya ilaahu adiga jidkaagaa laygu dilay oo waan dagaalamay ilaa layga dilay xooliya naf waxaana yimi adiga dartaa waan u huray markaasuu ilahi subxana watacala wuxuu odhanaya beenaalaad malaaigtiina waxay ku odhan beenaalaad rabbi subxaana watacala markaasaa wuxuu ku leeyahay waxaad u dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa haliyey iyo waa geesi iyo waa nin aan soo laabanin intaasaad u dagaalantay markaasaa yani abu hurayra radia allahu canhu oo xadiidka warinaya wuxuu yihi nabigu marka wuxuu yihi sal alay waslam ulaaika alaaa awalu khalqi illah tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaama saddexdaa nin baa waxay yihiin khalqiga ilahay saddexda ugu horeysa ee naarta lagu hurini maana raggu waxay la yimaadeen camalkay la yimaadeen waa camal fiican xoolo lala baxo waa camal fiican qur-aan la akriyana waa acmaasha ugu fiican jihaadkuna waa acmaasha ugu sarraysa wey xaggee wax ka qaldamay marka acmaashay la yimaadeen baa haddana cadaabkiisi meesha wax ka qaldayay waxa wey acmaashoo dhan ilahay dartii luminay jiri haddana adduunyay ku wateen marka wixii diin ahaa ee aakhare lagu tegi jire janno lagu raadsan jiray haddaad adduunye u luqunji baadho inaad adduunye ku raadsato halis waay halis waay adduunya sidaada u raadsato laakiin aakhare camalkeedu waa ka qiimo badanya wax adduunye loo luqunjibaane ka daaway macana halkaasay marka ka timi arrinta niyada waaye nagii soo marnay inama alacmaalu binniyaat hawshu niyada ku xidhan camalka daahirka xuma ah, camalka daahirka ah, haddayna niyadu hagaagsanayn waxba ma qabanayo macana sidaas wey wafi saxiixi saxiixa waxaa ku arooray can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra isagoo warinaya qaala inuu yihi qaala rasuul lah sal lay sl nabigu wuxuu yihi taa ciisa waxaa khasaaray oo halaagsamay cabdu diinaar dinaarka adoonkiisa ka cisa waxaa halaagsamay inkaani ku dhacday cabdu dirham dirhamka ninka adoonka u ah ka waxaa halaagsamay cabdulkhamiisati marada adoonkeedii ka waxaa halaagsamay cabdulkhamiilati yani khamiilada adoonkeedii khamiiladu macnaha gogol waay gogol dulkaaldhig maro wey labada in uctiya hadii la siiyo waxyaalahaas radiya wuu qanci wain lam yucطa haddaan la siininna sakita wa caroon tacisa ha halaagsamo wantukisa ha la dabagediyo waidaa shiika haddii la mudana falam tuqisha lagama bixiyo haddii wax turqaanna lagama saaro ama iskama saaro falam taqasha iskama saaro duuba geedkana waxaa iska waa licabdin addoon bay sugnaatay addoonkaasoo akhada haya bicanaani farasihi faraskiisa ayuu xakamihiisa hayaa fii sabiili illahi jidka ilaah faraskaasuu macnaha ku taagan yahayoo saaran yahay mar walba diyaar buu u yahay ilaahay jidkiisuna faraskaa u diyaarsaday kaasoo ashcata addoonkaasoo ashcata ay macnaha basaasan tahay ra-su timihiisu basaasan yihiin muqbaratan ay tahay mid ay boorowday qadamaahu labadiisa lugood lugaha iyo madaxa labadaba waa ka cararan yahay maanaa siduu wax ka yidhi idaa kaana hadduu yahay addoonkaasi fi lxiraasati waardiga hadduu ku jiro kaana wuxuu ahaanayaa fi lxiraasati waardiga hadduu waardi hayo meeshuu kaa jiro nin baa kaa jiro wain kaana hadduu yahay fi ciidanka xaggiisa dambana kaana fi saaqati xagga dambu si fican hawshiisa si fican uga soo bixi in ista'dana hadduu idan dalbo oo uu dadka intuu meel ay joogaan yimaado war hala i idmo aan soo gala yidhaah lam yu'dan lahu looma idmo nin dadka agtiisa qiimo weyn kale ma ah wain shafaca hadduu ergeeyana lam yushafac ergadiisa lamama aqbalaba hadduu madaxda u ergeeyana ergadiisa lama yeelo maxaa yeele nin jah saasa bulshada dhexeeda kale ma ah xadiidku wuxuu tilmaamayaa yani dadka camalkooda ilaahay cid ahayn subxaana watacaala iyo aakharo waxaan ahayn ku doonaya ayuu tilmaamaya wuxuu li nabigu sal lay waslam tacisa cabdu dinaar wa cabdu dirham macnaha tacaasada waxaa la yidhahdaa khasaarada la yidhahda khasaarada halaagii ruuxa markuu ku dhaco inkaari ku dhacdo oo uu guul ku guulaysan waayo wuxuu doonaya ayaa la yidhahdaa macnaha ka cisaa marka sad afar shay ruuxa addoonka u ah ruuxaasi waa khasaaray inkaar baana ku dhacday guuldaro midda koobaad waxa weeyaan diinaarka diinaarka diinaarku waa lacagta dahabka laga sameeye waay talabaadna dirhamka ninka ruuxa adoonka u ah iyaduna waa lacagta fidada laga sameeye waay ta saddexaadna khamiisada khamiisadu waa maro oo aada u qurux badnayd waagaa la xidhan jiray ta afraadna waxa wey khamiilada khamiilada ruuxa adduunka ah. khamiilada waxa uu leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin firaashun wasiir waa gogol yani aada u mumtica oo macnaa waxa raaxo badanoo lagu fadhiisto oo kaleete fadhigoodu yani macaan yahay jirka aan dhibaynin yani softiga kuwaasoo kale ayay macnaha taqriiban loo ekeysiinaya marana waa la yidhahda culamada qaar baa kufasira waxaa adiga laga wadaa adduunyo ruuxa addoon u noqday inkaar baa ku dhacay adduunyadiibaa marka qaar laga soo qaaday lacagtoo kale dharka oo kale gogasha oo kale ruuxii adoon u noqday ruuxaas ninkaar baa ku dhacay seebuu adoon ugu noqon karaa waa cajiib su-aasha waxay tahay ajiiba wax gacanteenna ku jira oo innaga aan maamulno oo markaan doonnana aan bixinno markaan doonnana aan dhiganno innagaaba maamulle ruuxu wuxuu isagu maamulahayey seebuu adoon ugu noqonoo ilaah uu kaasi ugu noqon karaa wuxuu ugu noqon karaa xadiiska qaysiis dambaa cadiisayo in uctiya radiya wain lam yucta sakid mabdaa uu nool yahayba waa adduunyo waa intaas haddii uu helana waa raalli oo uu faraxsan yahay oo qalbigiisu waa degan yahay oo ilaahay buu raalli ka yahay oo addoommadiisu raalli ka yahay oo warkaas wixii la siiyey buu ku qanacsay hadduu waayo oo uu xoogaagii adduunyada waayana ciil iyo cadu la baqo cibaadada laleeyahay addoon baad u tahay saas maxaa yeelay yani marba hadduusan ilaahay subxaana watacaala uusan ahayn yani ka ku raali gelinay diintiisu aysan ku qancinaynin macsiyo aada gashayna aadan ka xanaaqaynin halkaa hadduusan qalbigaaga ku tacalluqsayninoo ilaahay ku xidhnayn laakiin adduunye un ku xidho qalbigaagu wuxuu addoon u yahay shilinkaasu addoon u yahay saas dolarkaa iyo dahabkaas unbaad addoon u tahay wey macna maxaa yaele iyagaad u nooshahay iyagaad u shaqaysan iyagaad garanaysa ilaah iyo diintiisii iyo mabdi uu soo dejiyey iyo kulli waxaad uga tagtay iyaga daradood amarkii ilaahay iyo daacadiisii baad intaas ka waxaad ka hormarisay ayaga daacadood ayaga raadintoodii waxaad ka hormarisay ilahi subxana watacala diintiisa ku dhaqankeeda iyo barakadeedii wabittaali mar haddaad ilaahay amarkiisii ka hormarisay kuwan amarkooda iyo macnaha u shaqaysigoodi u waxaad u noqotay adoon marka u noqotay saasuu xadiidku macnaha ujeedada leanna waxa weeyaan addoonnimada qalbigu shaygu ku tacalluqana waa ka timaadaan oo jacayl iyo yani waxa weye ku xibnaan iyo ugu tacalluqa cabsi iyo waxaa kaloo ka timaada ka amar qaadasho ruux haddaad ka amar qaadato ood isaga taladiisa yeeshood isaga u noolaato oo wax kaleba hadafkaaga iyo qaayada weyn iyo taargetka noloshaada hadduu isaga noqdo addoon baad u noqotay macna addoon baad u noqotay labada arrimoodba macna waxa weyaan addoonnimada waa ku timaadaa labadii arrimoodba hadday kaa dhacdo sidaas wy macna markaasaa nabigu sal lla alay waslam wuu habaaray habaar baa loo daadeeyey waxaa la yidhi tacisa wantukisa waidaa fiika falam tukis waa wada habaar w yani tacisa gaari ha ku dhacdo wantukisa ha la dabagediyo intikaaska wax la dhahdaa ruuxu madax madax loo foorriyo waxaana laga wadaa arrimihiisu kulli ha ku cuslaadaan kulli arrimuhu ha iska wada xidxidheen oo markuu arrin toosiyaba ha ka foorarto markuu arin istaajiyaba haka dunto wax u hagaagabaysan jiri waay waa la habaaraya macna waxba isuguma toosan kaas wa idaa fiika falam tuqishana waxa weeye haddii la mudo oo qodaxi muddana qodax musiibo hadday muddana qodaxdaasi lagama bixiyo yani waxaa laga wadaa hadday musiiba ku dhacdo musiibadaasi kama kaco hadduu cudur ku dhaco kama kaco hadduu khasaaro ku dhaco kama kaco kama soo kabto wixii dhibay soo gaadho yuusan ka soo kaban w marka habaar wey kama soo kabto wixii dhibay ku dhac macna yani shiikadana waxaa la yidhahda qodaxda ruuxa mud ruuxu markuu qodaxda iskama soo saaro oo ma dhiraandhiriyo qodax aan la iska soo saari karaynin allaha ku mudo wey kaas saar baa ku dhacday ninka adduunye la daba dhigay adduunna seeg aakhiranaysa saas waa sida hadda loo badan yahay macna sida hadda loo badan yani waxaa la doonayaa adduunku horta qalbigaaga ha ka maqnaado qalbigaaga ilaahay sacaybkiisa iyo diintiisu ha buuxiso adduunku gacmaha isugu soo hado gacmaha hana una una muuqo inaad adduunka adigu ku danaysanayso isaguisan kugu danaysan waxani waa jabaadaad waaye ku shaqayso oo aakhare ku gaadho oo adduunyadaada ku gaadho oo meel xalaala kasoo kasto oo meel xalaalana ku dhici oo aakhare aada ku gaadhayso sidaas inaad u adeegsataa loogu talagalay inuu isagu addoon kaa dhigto oo salaada subax intaad u baxdo maqribkii aad soo xarooto ee dhowr sakaraada kaa da oo ilaahay subxaana watacaala aan xusin oo diin ilaahay aan garanaynin oo aakhara aan shaqaysanin oo kaa un daba taagnaa addoon baad u noqotay dumar addoonnimo intaa ka weyni maba jirtaba macna kaa marka la sheegay marka adduunka addoon u noqday ayaa waxaa ilaahay subxaana watacaala uu sheegay mid kasoo horjeeda oo heere aakhara heere adduunyaba aan ahayn muxuu yahay taagan waa nin faraskiisa uu ku taagan mar walba arrimaha deg degaa ah buu diyaar u yahay faraskiisa u xakamaysan oo meesha ugu xidhan wuxuu sugayaa inay qayla soo yeedho qayla inay soo yeedho sugiyo la yidhaahda cadowbaa xagga ka soo oo muslimiinta diintooda iyo dalkooda iyo doonaya saasuu diyaar u yahay saa u yahay haddana nin adduunyo iyo raadinteed iyo ku mashquulaya ma aha waxaad ka garanaysaa waxaa la yidhi timihiisu waa basaasan yihi nin isubsubka xataa ma ah lugihiisuna waa boodh badan yihi waa boodh badan yihi lugihiisu waa boodh badan yihi timihiisuna waa basaasan yihi nin adduun raadaadiyo oo adduun naashnaasho oo adduun qurqurxiyo oo ma aha wuu ishalmaamay oo wuxuu isu halmaamayna wax kale ma ahee aakhara raadinteeda iyo ilaahay raaligelintiisa iyuu adduunkiisa u halmaamay kiina muxuu ahaa adduunkiisiibuu yuu ku mashquulayo ilaahay iyo diintiisiibuu u halmaa labadaasaa marka laysgarab dhigaya man labadaas ayaa laysgarab dhigaya mid inkaar baa ku dhacday midna waa ninka guulaystay wey man ninku saa ha ahaado oo adduunkiisu saa ha isaga basaasnaado oo wax weyn yuusan ka muuqanin markaad fiiriso nin iska dhibaataysan ha u muuqdo laakiin wax wey waa nin rageed wey xagga diinta markaad u timaado in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraas haddii uu ninkaasi waardi la geliyo waardiga si fiican buu uga soo baxaya haddii uu ciidanka gadaashii dambe soo socdo oo gadaal ciidanka ka soo soco la yidhaahdana si wanaagsan buu hawshaa uga soo baxaya macnaha meeshii loo diro waa nin xilkas ah oo waajib dareemaya oo sidii loo baahdayo xilka sidii loo saaray uga soo bixi way macna nin adduunkiisu siduu uga tataban yahay aakharadiisuna uga tataban tahay maa camal aakhara un isaga u dir markaa kadibna uga seexa wey man isaga u daataas taa macno wey culimmadu way sheegaan waxaa kaloo la sheegaa in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasa wain kaana fi saaqati kaana fi saaqa waxaa laga wadaa meel alla meeshii loo gartaba raalligu ku yahay haddii waardi qaban la yidhaah waardi qabamashadaasuu raalli ku yahay haddii la yidhahdo war gadaal dambe soo socona raalliguu ku yahay nin mas-uuliyaad iyo xil qaba iyo kursi qaba iyo uhanqaltaagaya maaha mutawaabic waay saas wey macana meel alla meeshii mas-uuliyadda muslimiinta iyo xilki iyo camalkaa kaga soo hagaaga oo lagu aadiyeba raalliguu ku yahay meeshana hooseysi iyo midana sarraysi iyo waa layliiday iyo meeshana iguma haboono iyo warkaa ma yaqaano macna saasaa macnaa loo sheegaya nin reerahunguriba ma ah reerahunguri adduunyo ninkeedba ma ah ninka saasa haddana dadka dhexdiisa nin la yaqaanaba maaha ila ninku markuu sidanoo kale howlkar u yahay nin mutawaadic oo qiimalaba uu yahay dadku waa bartaan sooma waa nin qarsoon waay waa addoommadada ilaahay iska qarsoon hadduu guriga soo garaaco albaabta soo garaaco laga furi maayo war miskiinkanna dhaabiyaa loodhanay war wax u tuura wax naga siiya hanaga laabte yani markii laartiqaadku u yaalla iyo maryihiisa iyo waxaa la moodaya macnaa miskiin sakaraad war kan hanaga keenina fadhigaa laodhanay yuusa naga foolxumaynayo hadduu ergi ahaan madaxda ugu tagana oo isagoo arin xambaarsan uu madaxda u geeyana ka yeeli maayaan maxaa yeele madaxda iyo dowladaha iyo inta badan dadka jaahlisay qadariyaan nin marka jaahleba macnaha bulshada dhexdeeda iyo madaxdiiyo iyo mabahab waa ninka khafiga iska qarsoomay macna saas weyaan ninkaasi marka camalkiisa waa camal aakharo adduunna saasuba ka yahay waa ninka nebigu salawatulli wasalaamu caleyh uu yihi ruba ashcasa madfuuc bilabwaab low aqsama cala allahi la abara yani nin basaasan badana oo albaabada aan laga furin bal albaabada laguba xidhahayaba oo hadduu ilaahay ku dhaarto subxaana watacaala ilaahay uu u fulinayo wuxuu ugu dhaartay ilahay agtiisa qiimuhu ka leeyahay hadduu ku dhaartay maanta inuu roobdii ilahay waa u fulinaya subxana wa tacala hadduu ku dhaarto maanta inaysan waxaasi dhacayn ilahay waa u fulinaya subxana wa tacala qiimaha ilahay agtiisa uu ka leeyahy macna iyo siduu ilahay raalli uga yahay macna saas wey marka taa wax ku qaybsan adiga waxaad wax ku qaybsana wax waaye yani adduunna waa meel aakharana waa meel aakharo dadka u shaqaysayna wa kuwa dadka adduun u kacayna wa ee addoommada u noqday kanna waa addoon ilaahay oo jidka ilaahay buu maray kaana waxa wey addoon adduunyo wey macna ayb taisa waxaa halaagsamay cabdu dinaar dinaarka addoonkiisa ayaa halaagsamay inkaar ku dhacday sacirka waxaa halaagsamay sidoo kale cabdu dirham dirhamka addoonkiisa sacirka waxaa halaagsamay cabdulkhamiisa yani marada quruxda badan waa dharka weye addoonka ninka addoonka u ah sacisa waxaa halaagsamay cabdulkhabiilati yani gobasha aadka u qiimaha badan addoonkeeda ninka addoon u ah ee taa uun raadinay maana seebuu addoon ugu yahay in uctiya haddii la siiyo radiya uu ku qancaya icaa sismadaasi laba qaybood waay sismo sharciana way noqotaa mid qadarina waa noqotaa haddii ilaahay wax u qadaro oo adduunka lagu siiyana <coughs> ralligu ku noqono wuu far haddii ilaahayba u qadaro fakri iyo adduunka lagu cidhiidyana markaas wuxuu bilaabayaa walbahaar iyo isdhibid iyo ismacna israbaadin iyo uu bilaabaya macna waxaa kaloo icaaga la odhan karaa icaagi sharciga ah haddii mas-uuliyaadka muslimiinta iyo bangiga iyo baytulmaalka iyo wax laga siiyo oo xaq u lahaa la siiyana wuu raalli noqon xaqu laha haddii loo diidana wuu cadhon laba rabo sidaas markaana laba rabo yani munaafiqiinta ayaa ilaahi subxaana watacala wuxuu ku yihi waminhum man yelmizuka fi sadaqaat fain ucطuu minha radu wain lam yucطw minha idaa hum yaskatuun yani sadaqooyinka nebigu aad qaydinayso yay kugu dhaleecaynayaan qaarkood kugu eedaynayaan haddii aad sadaqadii iyagii wax ka siiso oo wixii la bixinaya wax ka soo gaadhaanna way raalli noqonayaan way ku ammaanayan oo diintiibay qaadan oo maaragtay dhankoodaas macnaa waxa weye bulshadooda ka raacaya haddiise laakiin aan la siin markaasay cadhoonayaan oo markaasay dacayr furayaan oo markaasay dubayaan sidaas way macnaha marka hunguri baaba maamulaba ninka waxa soo dhaweeye waa hunguri la siiyey waxa fogeeyena waa hunguri macnaha waxa weye loo diiday waay dadka noocaasoo kalea ay arrintoodu tahay yani waxa weya waa dad adduunya caabida wey macnaha saasaa macnaha layna bari rabaa oo adduunya ay qalbigooda ay qabsatay wey in uctiya haddii la siiyo radiya raalligu noqonaya wain lam yucta hadii haddaan la siininna sakita uu cadhoonaya taacisaa waxa dhan ee hadda u hardamaynamas waa intaa uma maxaa isku haysanaa waxaan isku haysanaba waa intaas ama waa kursi ama waxoogaa xoolaha guri waa wax kale oo loo haadamaya ma ajirto khaasatan maanta oo kale yani oo runtii waxaa la yidhaahdaa adduunku maanta waa calamulmaadda waay maadada caabuditaankeeda iyo taqdiisinteeda ayuu adduunka maanta kaga caabudaya waxaa soo keenayna waxa waaye ummadda adduunku maanta waa dollar iyo dahab waaye mabdaasaa loo nool yahay dadka aqlabkiisa saas waaye sababka keenayna waxa weeyaan adduunkan taqriiban gaalaa ku gacansaday oo addoomada marka la fiiriyo xag dhaqaale iyo xag militari iyo dhinac walba ayaa ku gacansaday ayaguna diintoodii intay waa hore ka tageen yaa waxay isku qiimeeyaane isku qadariyaane caabudaane ilaaha ka dhigteen uu yahay adduunyadaasi muslimiintii markay indhaha soo kala qaadeen oo caalam gaala haysato indhaha ku kala qaadeen waxayba baraarugoodaba ka bilaabeen inay iyaguna maadadii la caabudaan maadadii inay la caabudaanoo qaabkii u fikiri jireen ay u fikiraanoo qaabkii waxu raadin jireen waxu raadiyaanoo qaabkay u noolaan jireen u noolaadaanoo diinta ilahi subxana watacala halkaa iska dhigaan ayay muslimiintiina indhahaba ku kala qaadeen macna saas daraaddeed baa qalla man yaslam cidda ka nabadgeli aad bay u yartahay cibaadada maadada la caabudayo macna aada bay u yartahay adigu marka isku miisaan ayb fainta ha halaagsamo oo inkaari ha ku dhacdo wantukisa ha la dabagediyo madax inta loo loo fororiyo minkihiisa kor ha loo taaga wey waxba uma hagaagaa wey macna oo waa habaar haddaad doontana khabar baad ka dhigi karta saacisa wuu halaagsamay wantukisa waa la dabagediyey jumlooyinkan khabarna waa ka dhigi karta macna oo nabigu ka warramayo salawatullahi waslamu caleyh wa idaa shiika haddii la mudana oo balaaya mudana falan tukisha lagama saaro ama falam taqasha iskama bixiyo intiqaashka waxaa la yihahdaa yani ikraaju shawkati bilminqaash qodaxda marka lagu soo saaro bahalkan lagu dhiraandhiriyo ayaa la yidhahdaa macna iskama bixiyo qodaxi hadday muddo dhuubaa dhuubaadaasi waxaa nabiga ku asaxday salawat xadiis baa ka asaxay uu leeyahay dhuubaa shajaratun fi ljanna masiiratu miata caam geed jannadu ku taalla oo yani boqol sano xagkeeda aan la goyn karin oo la gudbi karaynin oo lahoos soconayo ayaa duubaada la yidhaahdaa tafsiirkaa marka nebigu ka asaxay salawatullah wasalaamu caleyh tafaasiirta galoo dhan marka lagu fasiro dhinacaas ka dhig dhuubaa geeskanoo licabdin addoon bay u sugnaatay addoonkaasoo akhada haysta bicanaami farasi faraskiisu hogaanka u hayaa faraskiisa xakamihiisu hayaa fii sabiili illaahi jidka ilaahay buu ku hayaa jidka ilaahay buu u hayaa macna yani faraskiisaa u diyaarsanoo inuu ilaahay jidkiisa ugu duulo ayuu mar walba u diyaarsanya addoonkaasoo ascasa uu basaasan yahay ra-suu madaxiisu uu basaasan yahay muqbaratan ay tahay mid ay macnaha waxawey boorhaysan tahay qadamaahu labadiisa lugood yani jihaadkii uu ku jiray iyo socodkuu gelayay iyo yani lugtii iyo yaa luguhu la boorhaysan yahi timuhuna waxay la basaasan yihiin kanshuuba u laayahay camal aakharo wuu ku mashquulsan yahay sidaa daraadeed camal adduunyo iyo isnaasnaashid iyo isasaliideyn iyo iscabarayn iyo kasaba uma hayo macnaa saas wey man camalkii aakharaa mashquuliyey saas wey ninkaasaa geedkanna iskale in kaana haddii uu yahay fi lxiraasati waardiga hadduu hayo oo waardi ku jiro kaana wuxuu si dhab ah u ahaanayaa fi lxiraasati waardigii waardigii buu si dhab iyo sidii la rabay u qabanaya macnaa uga soo baxaya ama ma ahee haddii waardi la geeyo waardigaasu qaban oo kama hanqaltaagayo waardiguu maxaa iska gelaya macna wain kaana haddii uu yahay fi saaqati hadduu ciidanka xaggiisa dambe la geeyo saaqada waa muaharatu ljiish oo macnaha gadaal soo socalay kaana wuxuu ahaanayaa si dhab ah fi saaqati xagga dhanbuu ahaanaya haddii kolba meeshii la geeyuu tegi oo nin diidaya ma aha oo meel heblo uun ay u afsaamaysanto meel heblo haddaan la geynin waxbaba kala socon maayaan nin saa ohanaya ma un gurigaasi kuma jiro in istadana hadduu idan dalbo oo dadka idan weydiis war waxaa la ii idmo hadduu dadka ku yidhahdo lam yu'dan lahu looma idmo yani dadku nina yaqaanaan ma ah nabigu salawatulhi wasalaamu calayh adamada noocaasoo kale gaar u ammaanayo ninkii la odhan jiray weysulqarni weysulqarni taabiciga ahaa ee nebigu saxaabada uu ku yihi salawatulli wasalaamu caleyh haddaad aragtaan ninkaasi ha idiin duceeyo kuna tilmaamay inuu afdalu taabiciin u yahay saxaabada marka laga yimaado taabiciinta ninka ugu fadli badnaa inuu abu nebigu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh nin qarsoon bu aha oon la garanay xataa markii dambe markay ogaadeen oo raggi qaarkii ka war heleen wuu dhuuntay wuu dhuntay kadibna meel uu macnaha waxa weeye meel uu cag saarayba la waa meel uu ku dhibcay xataa lama yaqaano ilaa iyo hadda marka addoommada noocaasa iska qarsoon ee mutawaadiciinta ahee dadku ay liidayaan kuwaasu khayrku ku jiraan in badan oo xataa waxyaalaha aan haysanno iyo roobka da aya iyo doogga soo baxay iyo khayrkaas aan haysanno in badan kuwaas sababkooda ilahay nagu siin subxaana watacaala saas maa inaguna waynu liidiyo ayaga haddaynu aragno macnaa waxa wey waa wejigeenu kaduuli wain shafaca hadduu ergeeyo oo madaxda agtooda uu ka ergeeyana lam yushafac ergadiisa la aqbali maayo yani waxba laga yeeli maayo maxaa yeelay binu aadamku waxay isku qiimeeyaan ruuxa madharkiisa iyo muuqaalka ka muuqda isku qiimeeyaan oo wixii wata lagaga yeelaa ama lagu diidaa saas daraaddeed ninkan dadkii wax laga yeeli jiray maba ahaba saas macnaa wuxuu u muuqdaa yani ruux bashaasan buu u muuqdaa waxba laga yeelin fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye iraadatu linsaani ruuxi inuu la doono bicamalihi camalkiisa inuu ku doono alaakhirata aakhira inuu ku doono saas waa sida la doonayo athaaniyatu midda labaad waxa wey tafsiiru aayati huud aayati huud suurat huud aayadda kusoo aroortay oo la fasiro athaalidatu masalada saddexaad waxa weye tasmiyatu linsaan insaankii oo lagu magacaabo almuslim almuslim ee muslimka ahaa ruuxa muslimka oo lagu magacaabo cabd adinaari wadirhami walkhamiis inuu addoon u yahay shilinka dirhamka dinaarka iyo maryax yacni gogol iyo dhar iyo gaadiid iyo guryo la dego adimi uun inuu addoon u yahay in ruuxu isagoo muslim haddana lagu tilmaamo asigoo ruuxu muslimaa la dhihi karaa war adduunyaku ku addoonsatay baa la dhihi macana waxaa laga wadaa islaamkii baa ka baxday meehee taladaadii adduunya isugu uruurisay diin alle iyo daacadiisiina waxaad ka hormarisay adduunye iyo raadinteeda ruuxu intaa hadduu sameeyaba cabdudinaar iyo cabdidirham iyo cabdudolar isagana waa taallaha haddii waagii hore dirham iyo dinaar la dhihi jira hadda waa cabdudular cabdu dulaari wadahab wey marka sidaas wey marka saa laleeyahay macnaheedu wuu gaaloobay lagama wadee yani waxa wey hawshiisa halisa w alraabicatu masalo afraad waxa wey tafsiru dalika arrinkaasoo la fasiro sababuu adduunkan ugu noqday addoon ugu noqday oo la fasiro iyadana wuxuu addoon ugu noqday biannahu in uctiya haddii la siiyo radiya uu qanci wain lam yucta haddaan la siinin la sakhita uu caban haddaad doonaysa inaad furto waxoogaa xoola asii haddaad doonaysa inuu kaa xidhmana waxoogaa u diid furihiisa dhan iyo qufulkiisu waa uun adduunye macna bal adugu tilmaantaa qaado ilasaa inaga inagu miisaan alla maxay ina haysataa alkhaamisatu midda shanaad waxa weye qowluhu nabiga odhaahiisa u yihi salawatullah wasalaamu caleyh tacisa waad isakasaa tacisa ha halaagsamo oo inkaan ku dhacdo wanfukisa hala dabagediyo kaas yani waxba yuusan helin asaadisatu masalada lixaad waxa wey qowluhu odhahdu nabigu sal ly slam waidaa shiika falan taqash ama falan tukish waidaa shiika hadii la mudana falam tukisha lagama saaro wixii muday yani musiibada ku dhacday kama kaco asaabicatu masalada toddobaad waxa wey assanaau ammaanid cala almujaahidi ruuxa mujaahidkaa la ammaano mujaahidkii almawsuufi ee ku tilmaana bitilka sifaati tilmaamaha lasoo tilmaamo mujaahidka ilaahay diintiisa difaacaya ama daacigee u taagan diinta macnaha waxa weye sheegitaankeeda kaasba macnaha isagana la ammaano saas wey macnaha ishkaal inaan ka jawaabna muhimaa jiro waxaa jira dadka camalka markay samaynayaan camalkiiba camal aakharaa oo ilaahay dartii loola qastayo haddana dana adduunya haddii lagu wato ka war mujaahidkii jihaadayay ilaahay dartii buu jihaadayay haddana qalbigiisa kama madna wax la yidhaahdo haniimo haniimo meesha inuu kasoo helana kama madhnaa camalkiisi ma baaba-aya mise ma baaba-ayo haddii uu niyada ah haniimo soo helay ay xoog badan tahay camalkiisi waa baaba-aya haddiise laakiin haniimo soo hel ay taabic tahay oo niyada weyn ay tahay ilaahay jidkiisii ku jihaad tan yartaa marka dhib weyn geysanaysa niyadaa iska taabica dhib weyn geysanaysa saa daraaddeed bu ilahi subxaana wa markuu jihaadka ka hadlayay muminiinta wuxuu ku yihi wamaghanima kaiiratan ta'khuduunaha soomaah yani waa loo sheegay waxyaala lagulu tirtirsay bay ka mid tahay magaanim aada qaadanaysaanna waxyaalaha ilahay isinsiin doonay ka tahay marka qalbiga in la geliyo waa suurtagal laakiin waa inaysan noqonin shayga weyn ee qalbiga ku jira iyo ujeeddada ruuxa dhaqaajinaysa waa inay tahay ilahay ka amar qaado subxana wa tacala waxaa ka mid a ah, matala xajkii oo kale ruux xaj buu socdaa ama cumru u socdaa soo camal aakhara maa camalkii aakharu wuxuu doonayaa haddana meesha markuu tago xoogaa badeeca inuu iska soo qaato xoogaana waa u dheerta waa ugu lifaaqanta macnaha ganacsi waa ugu lifaaqanta ayib camalkiisii xajkii ma jira miya maya waa jiraa waa jiraa haddii uu raajix ay tahay niyadiisa ku xoog badan tahay oo labada niyo midda xooga badan ay tahay ka cibaadadu xoog badan kan kalena uu iska raacsan maadaama meesha aad tegaysa ganacsigaagana ka soo galay ilahi subxana watacala wasalan laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum xajka inaad macnaha soo ganacsataan oo wax kasoo qaadataan oo dhib male haddaawad xajkii aadeen macnaha waa bannaan tahay wey wahaakada yani dadkan hadda masalan ducaada oo kaleeto aimada oo kaleeto mu-aadiniinta oo kaleeto yani ruuxu haddii uu ujeedadiisa weyn ay tahay waxoogaaga raatibkee la siinayo ilaasho oo hadduu helana hawshii islaamka u wadi hadduu waayaba hawsha islaamka uu ka tegay taasi waa camal aafaro oo adduunya lagu raadayo saasoo culimadu qeexayaan haddiise laakiin ay kaalmo uun ka tahay oo hadduu heliyo hadduu waayaba camalkan uu wadahay waajib diiniya uu arkay xil uu gudanayo uu arkay waxoogaadan kaalmahana kaalmo uu keliya u arkay ee aynan dhaqaajinaynin oo riixaynin ama aynan joojinaynin waxa weeyaan macnaha dhib male saasay culimadu leeyihin ficlana saas waay waxaa ka mid a ah macnaha waxa wey waxbarashada waxyaalaha jaamacaadka la galiyo madaarista la galaa ka mid madaaristii iyo jaamacaadkaad gelaysa haddaad shahaado ku helay tahay ujeedadaada shahaadada markaa kadibna shaqo ku raadi shaqo ku raadi camalkaa aada samaynaysana uu diin yahay eed baranaysahay waa camal aakharo oo lagu raadiyo adduunye lagu raadiyo wabittaali wuxuu soo gelayaa yani baabkii sheekhu inoo caqlay oo shirkiyaadkaabay soo gelaysaa waa halis waay halis waay waa u badan yihin dadka hadda macnaha bal niyadaasu cid saxdaaba iska yir macna haddiise laakiin ay tahay war waxani waa waraaq la sameeyey oo adduunka hadda lagu xirxiday waxbarashadii heli mayso haddaadan nidaamkaa marin haddaad waxbarashadii kasoo baxdana ummaddan inaad anfacdood wax u tarto waraaqdana kaaga xidhan waraaqdii wasiilo weeyaan waxaad ku gaadhaysa hadaf diiniyaad ku gaadhaysa sidaa hadday niyadu tahayna waa saxda dhib malaha macna yani waxa weyaan marka wixii saasay u kala saaran tahayo waxaana miisaanku uu yahay adduunye weeyaan iyo aakhara wey waxaa lagu kala saaraya shayga ku riixaya shayga ku riixay oo haddaad heshana hadda waxaa aada u fara badan dad ducaad oo wax qaataa badan aada bay u badan yihin dadkaa ducaadee magaca dacwa wax ku qaataay in badan oo ka mid a ah iyagoo dacwada wax ku qaadanahayo oo dad muxsiniina wax siinayaan oo hay-aad wax siinayaan haddana magacii dacwada wax ku qaadanayeen wax maba gudanayaan maalin qaala allahu iyo qaala rasuul ilahi ka cabsada inuusan sabbihin baa laga yaaba magaca dacwona wax ku qaadanay bal masadikaas intuu leegay ufir waxaa laga yaabaa ka noocaasa haddii waxoogaaga laga gooyo kaasi markii hore waxa muusa saraynin oo yani waxa waxa muusa qabanayn kii laakiin wax sarahayey ee madrasada wax ka dhigahayey ee masaajka duruusta ka akrinayay dadka wax u sheegay waxoogaagii la siinay haddii laga gooyo inuu suuqa galo dib dambaba u artimays macnaha isagoo qaala allahu iyo war laga cabsado toona kaasi muxuu marka doonaya ma adduunye doon baa mise aakharu doonaya waa iska caddaa marka yani shaygu hadduuba isagu ku dhaqaasin karo ku joojin karayo isagaad rabtaa wey macana waxaan kale oo dhan waa cagsiidasho wey macana wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh